alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu caaway oo habeen sabti ah bisha rabiicul awal oo bishii saddexaad oo hijrigaana ay afar tahay kun afar boqol afartan iyo afartii hijriga waafaqsanna kowda oktoobar labada kun iyo labiyo labaatanka waxaynu bilaabaynaa kitaabka leecilaanshay ee ah alcaqiidatu alwaasitiya alcaqiidatu alwaasitiya kitaabka waxaa le axmed ibnu cabdixaliim ibnu cabdisalaam ibnu teymiyata alxaraani ibnu teymiya ayaa iskale raxmatullaahi calayh waa kitaab yar oo aad u jeeddaan oo wada haysataan oo marka la yidhaahdo xagga baaxadda intay waraaqihiisu laegyihiin kitaab aada u yar ah macluumaadka gudihiisa ku jiroo ku qoran ay aada waasic u yihiin sheikha qoray oo ibnu teymiya sheekh tarjumadiisa halkaan aan kusoo koobi karra maahano muxaadarooyin buu u baahan yahay waa nin culummo ah culummadii muslimiinta ka mid ah ahlu sunno ah salafi ah nin wanaagsan ah in hadda la qeexana qani ka ah kitaabkiisaan kitaabka caqiidatul waasitiya ah salaada casar iyo maqribka inta u dhaxaysa meel uu buu ku qoran intaa bas buu ku qoran waxaa ku qoran kitaabkaas aad arkaysaan boqol iyo lix aayadood baa ku qoran boqol iyo lix aayadood oo qur-aanah ku qoran waxaa sidoo kale ku qoran toddobi-iyo toban xadiidna waa ku qoran yihi nusuusta uu ku qoray marka la fiiriyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigaba marka la isu geeyo waxaa ku qoran boqol iyo labaatan iyo lix nas oo aayad qur-aana iyo xadiid u dhexeeyaa ku qoran wixii kaloo isaga ijtihaadkiisa ah uu ku daray ama ijmaacadana waa u dheeriyey intaasuuna la egyahayba adiga marka waxaad isweydiisaa salaada casar iyo maqribka inta u dhexaysay boqol iyo sagaal aayadood iyo iyo toban xadiid qof qoraya intaasoo ijmaacaad ah iyo aqwaal sida ilaahay waqtigiisa ugu barakeeyey kitaab kitaabkan kan weynoo xamawiya la yidhaahdana kanu waa casarka iyo maqribka inta u udhaxaysee duhurka iyo casarka inta udhaxaysa meeluu fadhiyaybuu ku qora oo sideetan nas wax ka badan oo nuquul ah oo salafkii iyo aqwaashoodii uu ku soo guuriyey markaasaa waxaa laga yaabaa kitaabta noocaasa ah, ardayda jaamacadaha dhigata hadda inta simister ay qaadanayaanba qayb ka mida ah in loo dhigo afarta sana u jaamacadda ardaygu dhiganahay halkaas aynugu marka marayna afar sana dadka qaar inay dhigtaan isaguna casarka iyo maqribka inta udhexaysa ayuu ku qoray inuu kitaabkan qorana sabab ku kalifay baa jiro nin qaadi ah oo ree waasida waasitiya wasadiyada dhexdhexaadka amaha ah waa magaalo magaceedo loo aaneeyey magaalo waasid la yidhaahdo nin deganaa oo qaadiya oo culummo oo culammaa u shaaficiya ka mid ah ayaa inta u yimid buu wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu teymiyow jahli badan baa dadkii ku dhacay oo diintoodii kaga dhacday oo waxa weeyaan rafaad badan baa jire waxaan rabaa inaad ii qortid kitaab aniga iyo naftayda iyo ehelkaygaba igu qortid markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi dad badan baa kitaab qoray barnaamijkaad wax iga weydiinaysid waan mashquulsanahay waa ka cudurdaaranay ninkii baa marka diiday adigu inaad ii qortid baan rabaa markaasuu u boobsiiyey waa casarkii maqrabka inta udhexaysay boqol iyo sagaal ayadood iyo dhowr iyo tobanka xadiid buuna u qoraa caqiidatulwaasitiya marka wasat waasit waa magaalada meesha ku taalo qaabkaa loogu aaneeyey ayib waa magaalada halkaa ku taala marka kuufo iyo basro dhexdooda magaalo ku taallo waasit la yidhahdo wey kitaabku marka wuxuu ku saabsan yahay maada ahaan waa caqiido horta caqiidadu abwaabteeduna waa tiro badan tahay asmaada iyo magacyada ilaahay iyo tilmaamaha allaah weyn uu leeyahay ayuu kitaabkan ku saabsan yahay alcaqiidat lwaasidiya wuxuu ka hadlayaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxyaalo badan oo khuluqa iyo dhaqanka wanaagsan oo ahlu sunnaha lagu yaqaanana wuu ka hadlahaya marka waa kitaab caqiidatu ahlisuna waljamaca ku salaysan wey waana arki doonaa insha allahu tacaala kitaabka ardaygii danaynaya waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala aayad walba musanifku masaladu u deliishaday inaan wax ka tilmaano aayad walba uu deliishaday boqolkaa iyo lixdaa aayad sagaalkaa aayadood aayad walba wejhul istidlaalka qaabka u deliishaday inaan wax ka tilmaano axaadiidta dhowr iyo tobankaana qaabka u deliishanayo inaan wax ka tilmaano oo masalada sidaas ugu deliishadaan idhaahno abwaabta qaarkoodoo kale waxaa dhacaysa masalada qaarkood toddoba aayadood sideed aayadoodba hal masale keliya kaga hadlaya tusaale ahaan cilmiga ilaahay oo kaleeto ilaahay cilmigiisa inuu wax walba ogyahay baa waxa laga yaabaa intaasoo aayadood inuu kaga hadlo marka waxaynu leenahay aayaddan koobaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad intaas aayadoodba waxay ku soo arooreen oo musanifku u deliishanaya ilaahay cilmigiisa marka qaabkaasaan ugu socon doonaa insha allahu tacaala ardayga marka danaynaya oo raba kitaabkan inta dhegaysto oo si fiican u dhegaysta inuu asaguna ku intifaaco ummaddana ku anfaco ha isa soo qoro waa ku imtixaamaynaa waa kula soconaynaa waxbaan ka weydiinaynaa wixii u garan waayaan ka ishkaal bixinaynaa qofkii aan awoodi karin ay ku adag tahayna sidiisuu uga faa'idaysan karaa asagana sidiisuu uga faa'idaysan karaa laakiin qofkii raba inuu meeshuu hadda taagan yahay horay uga sii socdo oo kitaabtan kitaab kusii darsado oo asaguna ummadda waxu taraa asaguna uu sameeyo kor isu qaad insha allah ardaynimo ha isu diyaariyo ha isa soo qoro ha isa soo qoro ayib kitaabka marka saasaynu ku bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani iraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanayay oo makhluuqoo dhan u naxariisanayay allihii arraxiimi naxariista gaarkaa naxariisanayay ee mu'miniinta si gooni ugu naxariisanayay musanifku saad u jeedid bisinkiibuu ku bilaaba kitaabkiisa qur-aankaa bisinka ku bilowda nebigaa dhaqan u lahaa sala allahu calayhi wasalam waraaqaha markuu qorayo cid u diro inuu magaca ilaahay ku bilaabo waa tabaruk magaca ilaahay u barakaysanayo bismillaah allah alraxmaani alraxmaan arraxiimi saddex magac oo magacyada ilaahay ah oo asmaaulxusnaa usul u ah buuba ku bilaabay allah allaha la caabudo xaqa ah arraxmaan allaha naxariistiisu ay ballaaran gaal iyo ba ay shamli soo gaartay adduunkao dhan yo aakharaba raxiimna oo muminiinta si gooniya ugu naxariista musanifku marka bisinkaasu ku bilaaba alxamdu lilaahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala اddiini kulihi wa kafaa وأشhهd أn laa إilaaha إlا اllah waxdah laa شhariika lah إqraarا bih وتwxiida وأشhهd أna muxamada cabduh وrasuuluه slى اllah عalyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima masiida musanifku wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi alla ayay u sugnaatay ilaahi baa mahad iyo ammaan iska leh ammaan dhammaystiran ayuu ilaahay leeyahay aladii allahaasoo arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa maxameda sala allahu calayhi wasalama muxuu la soo diray bilhudaa hanuun ayuu la soo diray iyo wa diini lxaqi xaqa diintiisii diinta xaq ahayd liyudhira rasuulku suu u muujiyo uga sarmariyo hu diinkaas cala diini diimaha kullihii dhammaantii wa kafaa wuu ku filan yahay billaahi alle shahiidan mid ka markhaati kaca nebi muxamed inuu yahay nebi xaqah diin xaqana uu la socdo ilaahay markhaati waa ka ya waana ku filan yahay makhluuqoo dhan acmaashoodana ilaahay ku filan oo u jeeda weeyaan wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan afka kaga dhawaaqayaa oo aan qalbi ahaan u aaminsanahay oo xubnaha kaga shaqaynaya an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla mooyaane waxdahu ilaahay keliga xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan iqraaran qiritaan ayaana sidaa u leeyahay bihi alla arrinkaan u qirayo iyo wa towxiidan kala yeelid wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu ilaahay ergigiisii ilaahay uu soo dirsaday sallaa ha ammaanoo ha u naxariisto allaahu alli calayhi nebiga dushiisa iyo wa calaa aalihi nebiga ehelkiisa dushooda iyo wa saxbihi saxaabada nebiga dushooda intaba allaha u naxariisto naxariistoo ammaano wasallama allaha badbaadiyo tasliiman badbaadin masiidan ee weliba zaa'id ah musanifku wuxuu ku bilaabay umahadnaqa ilaahay uu umahadnaqayo ilaahay waa mahadsan yahay lahu alxamdu fi lulaa walaakhira akhri adduunba ilahay waa ku mahadsan wax kastoo uu sameeyana ilaahay waa ku mahadsan yahay hadduu qof nooleeyo iyo hadduu mid dilo iyo hadduu mid hanuuniyo iyo mid hadduu hanuunka ka qadiyo iyo hadduu qaar janneeyo khalqiga qaarna uu cadaabo wax allaala wuxuu ilaahay sameeya waa ku mahadsan yahay afcaashiisao dhan kulluha waa xamiida alla wuxuu soo diray cudurdaarku aad u jecel yahay waa alla raxmad badan si marka hadhow aadan marmarsiyo u helin kitaab la ima soo dejin oo anugu rasuul ma arag oo cid wax ii sheegta ma helin ayuu ilaahay wakhti walba wuxuu soo diraya rasuul wuxuuna u soo dhiibayay kitaab waxaa dadka loo caddaynaya xaqa waxaana looga digaya xumaha arsala rasuulahu bilhudaa wa diini lxaqi nebi maxamed marka muxuu la socday hanuun sidaa ogeed baa nebigu wuxuu lahaa innamaa ana raxmatun muhdaat anugu waxaan ahay naxariis ilaahay iisoo kiin hadiyeeyo iisoo kiin hibeeyey baan ahay raxmad socotuah nebi maxmed sal ly slam diintiisuna waa raxmad kulligeed waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid war diintiisu see raxmad u taha sootan tarituugga gacantaha laga jara ah. oo kii oo guur soo boqol jeedal ha lagu dhufto oo kii guur soo dhagax ha lagu dilo oo midkii mid dila qof dhanoo bani aadamaad u jeediliyidha ha la dila asna oo midkii khamri cabba ha la jeedlo oo midkii mid qadfa asagana ha la jeedlo naxariis waa maxay dadkiiba waa waa la xanuujiye taa laftirkeedaa naxariis ah aan sheegnay kan gacanta laga goynayo gacantii uu wax ku haday in laga gooyo danbaa ugu jirta asaga ummadda kalena danbaa ugu jirta xoolahooda inay ku badbaadaan dad badan oo subaac noqday oo bahalla noqday oo horor ku ahaa dadka hantidoodana cashar bay u tahay dhan walba waa ka maslaxad dhan walba waa ka maslaxad wax kasta marka cuquuba hadday soo dejisa shareecadeennu iyo hadday ka cafiso qofba wax allaala waxay shareecadeennu jidaysaa raxmad iyo wanaag ayib diinkan ilaahay wuxuu ugu talagalay liyudhirahu cala diini kullihi dhaqamaadkii iyo caadooyinkii jiroo dhan inuu diinta islaamka ka sarraysiiyo markii nebiga la soo dirayey dadku uu laga soo dhex waxay ahayn dad asnaamta caabuda laakiin waxay isu haysteen inay diin gacanta ku hayaan way xajinayeen way tukanayeen xaramkiibay dawaafahayeen waxbay sadaqaysanahayeen qaraabay xiriirinahayeen waxaan isnaamba asnaambaa u dhex taallay waxa weeyaan kacbada waxay u haystaanba inay cibaado saxa ku sugnaayeen dhaqamaadka noocaasa marka dhaqanada noocaasa waxaa la rabaa diinta islaamku inay saydarayso oo meesha ka saarto oo wax wanaagsan ay dadkii u keentay cala diini kullihi wa kafaa billaahi shahiida inuu diinka xaqa diinkani yahay nebi moxamedna uu nabi xaqa yahay fariintii ilaahay siday ahayd uu u gudbiyey nebi moxamed ilahay baa markhaati uga ah subxaana wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah sheikhu wuxuu yidhi waxaan qiraya macbuud xaq iyo gar lagu caabudaa inuusan jirin alla mooyaane alle keligii baa wuxuu yahay allaha istaahilo oo mutaysta in la caabudo wax allaala wixii ka soo haray caabuditaanka la caabudayaay waa baatil ama qofka la caabudaya asagoo ha ku raali noqdo ama yuusan ku raali noqon ama ha ogaado ama yuusan ogaanin cid kastoo alle ka sokay la caabudo cibaadadiisu waa baatil tusaale ahaan nebi ciise bulshadan haddaa ku dhex noolahay kristaan soo ma nebi ciisey caabudaa nabi ciise waa nabi xaq ah laakiin ayagu inay caabudaan waa ku khaldan yihi malaa'igta ilaahay kuwaa caabuda kuwa malaa'igta caabudaaye malaa'igtu waa addoommo ilaahay aan caasin laakiin kuwa malaa'igta caabudaya ayagaa khaldan sababtoo xaq ilaahayla habay u leexiyeen cid kaleetana haba sheeginba weli iyo jin iyo waxa weye qof qabri ku jira iyo kuwa lo caabuda ayaga xaggaba dhigba sababt waxa weeye allah keligiis wuxuu yahay ilaahayga mutaystay in la caabudo sidaa ogeed baa jira xadiid nebiyulaahi yaxyi baa ilaahay wuxuu u waxyooday shan arrimood wuxuu yidhi shantaa adugu ku dhaqan ummaddana gaarsii reer bani israa'iil shantaa waxaa ka mid ahaa ilaahay shirki ha u samaynina cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa khaaskaa cidna hau ha u darinina markaasuu weliba tusaale raaciyo wuxuu yidhi qofkaas wuxuu la mid yahaa ilaahay shirkiga u samaynaya qof xoolihiisi asagu uu lahaa oo dhididkiisa iyo dhacaankiisa uu ku soo shaqaystay addoon kala soo baxoo kusoo iibsaday addoon baad soo iibsatay xoolahaad kala soo baxaysana adaa iska leh addoonkii baad waxaad ku tidhi dukaankaanna anaa iska leh adigana anaa ku soo iibsaday dukaankaygan iga shaqee wixii maanta aad soo shaqaysana caaw guri igu keen addoonkii wuxuu bilaabay inuu guri maalinkii ka shaqeeyo dukaanka gabalku markuu dhacana meeshuu lacagta kuu keeni lahaa nin kale uu siiyo yaa raali ka noqon lahaa adoon addoonkiisu sidaa inu ula dhaqmo nina raalli kama ah cid raalli ka noqonaysa lama arko xabsi baad geyn lahayd addoonkaasba haddaba ilaahay asagaa ku arsaaqa isagaana ku abuuray isagaa gacanta kugu haya inaad tidhahda waxaasoo dhan adaan kaa rabaa laakiin cibaado hadday noqoto abooto iyo waxaa iska leh iyo nebi ciise iyo malaa'ig baa iska leh waa tan uu kaleeto taasoo kaleeto waa dulmi iyo gardaro marka waashhadu an laa ilaaha ila allaahu waxdahu ilaahay waa keligii sifaadkiisa hadday noqoto waa ku keligii tilmaamihiisa magacyadiisa hadday noqoto waa ku keligii hal la caabudo hadday noqoto baa iska leh keligiibaa iska leh daatadiisa hadday noqoto iyo iskiisa asagaa u madax bannaa laa shariika lahu ilaahay cid wax la wadaagtaa ma leh in shakhsigu uu samaystay cid wax la wadaagta dacfi asaga ku jiraa u geyn kara tusaale rag badan oo reeralaha caaw halkaan fadhiya gabar muslimadoo soomaaliyeed baad waxaad la wadaagtaa nolosha maxaa kuu geeyey maxaad u raadsata dacfi adiga ku haysta baad waxaad rabtaa inaad kor isugu soo qaadid shahwo gudashaad u baahanta adugu caruur baad u baahanta wehel baad u baahanta inaad marka shariig cid wax kula wadaagta samaysatid adiga dacfi baa kuu keenay laakiin cidna ilahay uma baahna ilaahay cid u baahan yahay inay wax ku darsato may jirto waa ani kulligan waa inaga maarma antum lfuqaraau ila allah wallaahu alaniy lxamiid nebiyullaahi muuse baa reertolkii la hadlo wuxuu ku yidhi in takfuruu antum waman fil ardi jamiica idinka iyo jin iyo jaan waxa dhulka dushiisa ku sugan ama dhexdiisa kulli haddaad gaalowdaan ilaahay qani weeyaan waa idinka deeqtoomaabif kulli hadday gaaloobaan dadku ilahay waxba ugama baahna kulli hadday islaamaanna ilahay waxu soo kordhin maayaan sidaa owgeed sharikaadka maanta waaweyn aad arkaysaan kambani guryaha dhisa ha noqdo kuwa xawaaladaa ha noqdeen kuwa siyaasada isu geysa ha noqdo maxaa isu keenaad umalaynaysaa kulligood dacfi baa isu keenay waxaad aragtay inaadan keligaa isku filayn mid guursado xagga guurka ka raadiya shirkad mid guurka waxaw ka raadiya inuu ku darsado ganacsi mid ka raadiya siyaasad mid walba waxbuu samaysanaya meel buu rabaa inuu wax ku darsado kulligoodna dacf baa isu keenay laakiin ilaahi laa shariika lahu cidna wax lama wadaagto cidna wax lama leh cid uu wax uga baahan yahayna ma jirto ayib laa shariika lahu sheikhu wuxuu yidhi marka iqraaran bihi wa tawxiida arrinka waa arrin aan qirsanahay qalbiguu iga jiraa wax carabka baarkiisa ma aha ilaahay baan ku keli yeelayaa wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaadoo kaleeta nebi muxamed addoon ilaahay inuu yahay addoon ilaahay nebigu weeye nebigu ilaahay ma aha waa addoon alleh allah abuurtay waa addoon ilaahay waana rasuulkii ilaahayoo sida gaaladu ay leeyihiin moxamed baa been abuurtay waxyigan ma ahane waa rasuul ilaahay uu soo dirsado waxa uu sheegayaa waa waxyi markaasuu sheekhu wuxuu bilaabay inuu u duceeyo nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo ehelkii nebiga iyo saxaabadii nebiga intaba inuu u duceeyo ammaanana sala allahu calayhi wa calaa aalihi wa saxbihi ehelka nebigu cid kastoo nebiga raacday oo rumaysay baa ehelkii nebiga la yidhaha sal alla aleyhi wasalam haddii baabu zakaat laga warramayana waa banu hashim iyo banu mualib saxaabigana waa qofkii nebiga inta la kulmay rumeeyey ku dhintay iimaankii inuu arkay laazim maaha sababto adoo indhoolaha nebiga la kulmi karta qofku la kulmi kara marka waa qof nebigaa la kulmay rumeeyey sidaasna ku dhintay waa saxaabi wasallama tasliiman kaiira sida nebiga aan ugu salino oo inaan nebiga ugu salina ay mashruucu taho u jidaysan tahay baa in loo salaamana ay mashruucu tahay sababtoo hal ayad baa ilahay ku sheego salluu calayhi wasallimuu tasliima inaga marka salliga keliya aan ugu badan salaantu waaba inugu yartahayba laakiin waxaa ka mid ah alxamdulilah salaanta salaad walba gadaasheeda assalaamu calayka ayuha nebiyu sooma dhahno waa salaan nebiga la salaamaya sal alla alih wasalam salaan wey assalaamu calayka dushaada nabadgelya ahaato ayuha nebiyu waraxmatullaahi wabarakaatu waa kaasaa marka assalaamu calayka ayuha nebiyu waraxmatullaahi ayib musanifku marka hordhacaasuu la yimid alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo arsala soo diray rasuulahu rasuulkii rusushoo dhan ilahay baa soo diray bilhudaa hanuun la soo diray iyo wa diini lxaqi xaqa diintiisi diinta xaq liyudhira nebigu su uga sarraysiiyo hudiinka diinka caladiini diimaha kullihii dhammaanta oo jinsigii diimahoo dhan loola jeedo wa kafaa wuu ku filan yahay bilaahi alle shahiidan cid arrinkaa ka markhaati kacda xaqnimada diinta ee inuu rasuulku fariintii gurtay gutay wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud gar iyo xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla mooyaane waxdahu keligii xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan iqraaran ogolaansho iyo sugid aan sugayo bihii arrinkaas ayaan sidaa u sameeyey oo ilaahay aan u ogolaanayo iyo wa towxiidan kaliyeelid wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisu uu soo dirsaday sallaa ha ammaano calayhi allaahu alli calayhi nebiga dushiisa sala allaahu calayhi ilaahay ha u naxariisto iyo ilaahay ha ammaano labadaa ra'yiba culimmadu way kala leeyihiin labada ra'yina mid walboo ka mid a waa qurux badan yihi wasallama sala allaahu calayhi wa calaa aalihi nebiga ehelkiisa dushoodana allaha ammaano oo u naxariisto iyo wa saxbihi nebiga saxaabadiisa sallama allaha badbaadiyo tasliiman badbaadin masiidan ee weliba zaa'ida ehelka nebigana musanifku kitaabka wuu kaga hadli doonaa saxaabada nebigana wuu kaga hadli doonaa akhlaaqda iyo khuluqa iyo arrimaha wanaagsanna wuu kaga hadli doonaa waxyaalo badan buu kaga hadli doonaa amaa bacdu intaa ka gadaal bisinkii buu la yimid xamdaladii buu la yimid alxamdu lilaah nebigana waa ku saliya sala allahu calayhi wasalama intaa ka gadaal fa haadaa kani ictiqaadulfirqati kooxdii caqiidadeedii weeye iyo waxay aaminsanayd kooxdii annaajiyati ee badbaadaysay almansuurati ee loo gargaaray ilaa qiyaami saacati saacadda qiyaame inta laga gaarayo ahli sunnati sunnada ehelkeeda ahaa iyo waljamaacati jamaacada isku iskuduubnida ehelkeeda ah wa huwa ictiqaadkaasuna aliimaanu waa rumayn billaahi alla la rumeeyo iyo wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisii uu soo dirsaday iyo walbacthi isa soo bixinta bacdal mowti geerida ka gadaal la isa soo saarayo iyo wal iimaanu rumayn bilqadari ilaahay qadarkiisa la rumaynayo khayrihi kiisa fiican iyo wa sharihii kiisa dhibkaaho xunba intaba musanifku wuxuu halkaan tilmaamay fa haadaa ictiqaadu lfirqati annaajiyati almansuurati ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaami saacati ahli sunnati waljamaca wuxuu halkaa ku tilmaamay dadka wan wanaagsan ee ahlu khayrka ah waxa ay aaminsan yihiin saddex magaca ay leeyihiin kow alfirqatu naajiya kooxda badbaaday oo xumaha ka badbaaday oo wadada toosan ku sugan alfirqa annaajiya laba wuxuu ku sheegay almansuura adaa'ifa almansuura ama alfirqa almansuura kooxda loo hiiliyey oo guusha iyo garabka ilaahay uu siiyey saddex wuxuu ku tilmaamay ahli sunnati waljamaaca ahlusunna waljamaca intuba waa isku mid ahlusunna waljamaaca ayaga alfirqatu naajiya ah aaa'ifatulmansuurana waa isla ayaga marka waxay leeyihiin muxadisiin waxay leeyihiin fuqaho waxay leeyihiin kuwo caqiidada ku takhasusay waxay leeyihiin ahlu qur'aan koox gooni ah oo shaati gooniya wadata ama cimaamad gooniyu u xiran tahay ama kitaab gooniya akhrisataa ma ah ahlu sunna waljamaaca iyo waxa alfirqatu naajiya adaa'ifa almansuura waa qof kasta oo dariiqii nabiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam rag iyo dumarkuu doonaya ha noqdo baasaboorkuu dooni ha wato midabkuu dooni ha lahaado luqaduu dooni ha ku hadlo meeshuu dooni ha ka soo jeedo islaamnimada ama ha ku dhasho ama ha soo galo mar haddaabaad wadadii nebiga ku socotid alfirqatu naajiyaad ka mid tahy adaa'ifatulmansuuraad ka mid tahy ahlu sunnati waljamacaad ka mid cid kaa xigta marka lama arko adiguuna hayse fogaynin keliya waxaad fiirisaa dhaqankaaga diinkii nabi maxamed uu la yimid u bandhig dhaqankaagu ma waafaqsan yahay nabi maxamed diinkiisii mise waa ka soo horjeedaa hadday wax kaa khaldan yihiin isa sax ahlu sunnuhu maaha inay khaldamaan ahlu sunnuhu khalad waa ka dhaca fardi fardi saxaabadii nebiga qaar ka mid ah khaladaad baa dhacahay khalad qaar baa inta zinaystay u yimi sal alla alay sl markaasaa nebiga dhagaxa lagu dilo saxaabadii nebiga ahay cid ka ahlu sunnaysan oo ka aljamacaysan ma jiro ka wanaagsan qaar baa marka khaladaad ka dhacahay macnaheedu maaha qofka ahlu sunnaha ee qof aan khaldamin ee malaga maaha waa qof khaldamaya bal waxaa dhici karta kooxda inay wax ka khaldamaan ayagoo ahlu sunno ah wax si ka noqdaan marka waa la ysasaxaa bani aadamku mar walba waa khaldama lakin waa inaa isasaxdin ayib ereyga ictiqaad oo musanifku uu cabiray alcaqiida alwaasitiyana kitaabka waa magaciisa ictiqaad fa haada ictiqaad aayad qur oo ku soo aroortayna ma jirto xadiid nebiyo odhanaya ictiqaad wax la yidhahdana ma jiro laakiin waa masalo isdilaaxa oo culimmadu ay ku heshiiyeenoo ay ka wada hadleenoo culummadii ugu horreyso ka hadashana waxaa ka mid ah alcaqiidatu daxaawiya eh, alimaam daxaawi kitaabkiisa caqiidada ah ayaa ka ah. marka magac in lala baxo caqiidatu eh, alictiqaadiya la sameeyo la fiirinmayo waxaa la fiirinaya waxa uu kitaabku ku salaysan yaha la fiirinaya waxaa kitaabku ku salaysan yaha ayaa la fiirinaya ahlu sunna marka waka ereygaa musanifku uu cabiray oo yidhi haadaa ictiqaadu lfirqati annaajiyati kooxdii badbaadaysay caqiidadeedii weeye kitaabkaanu laba macnaa ka suurtooda inuu ka wado kitaabkan waxa ku qorani waa caqiidadii ahlu sunna oo aan hal xabo ka maqnayn kulligeed meeshaan ku qoran tafsiirkaas waa tafsiir tafsiir labaadoo waxaa suurtooda ah kitaabkan waxaan ku qoray ahlu sunna waljamaaca caqiidadoodii wax ka tirsan wax aan caqiidadooda ahayna kuma qorin wax allaale waxaan ku qoray caqiidatu ahlusunnati waljamaacati weeye way dhici kartaa inay wax ka maqan jiraan laakiin anugu wax kale ma keenin labadaa tafsiir kan dambaa sax ah oo ah caqiidatu ahlusunna waljamaca oo dhan meesha kuma koobna qaar ka maqan baa jira laakiin qayb qaybtaa uu qoray wax caqiidadii ahlusunna ka baxsan kuma jira sida awgeed kitaabkan markuu qoray sheikhu masar iyo yaman iyo ciraaq iyo meelo badan buu gaaro waa la akhriyo dad badan oo wakhtigiisii noolaayo culummo ahayo ka aragti duwanaa ayaa ku kacay markaasaa la dacweeyo madaxdii markaa joogtay lagu dacweeyo waxaa la yidhi hala soo qabta ninkiio caqiidadiisa hala weydiiyo markaasu wuxuu yidhi caqiidadaydii aan anigu aaminsanahay kitaabkaana ku qoran tahay kitaabkiibaa marka waa la halagala doodo saddex fadhi ayaa lagala galay oo dood ah saddex maalmood baa doodi socoto weliba kala duwan waqtiyaal kala duwan ah wakhtiyaal kala duwan ah ragga la doodayaay waa aqoon-yahankii wakhtigaa dadkii joogay ugu sarreeyey ka mid ihi markaasaa xaraf xaraf waa la wada akhriyay waa la dhegaysanayaa waxaa jooga dad waxa weyaan garsoorha joogo dhegaysanahaya oo dhexdhexaadinaya dowlad baa joogta mararka qaarkood bacda duhur jumcada ka gadaal baa inta loo fariistay waxay soconaysaa waqti dheer markaasuu yidhi waxaan idin siinayaa saddex sano idinku maalin iyo labaad ila doodaynaya iska dhaafa saddex sanaan idin siinayaabuu wax kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo caqiidadii dadkii suubanaa khilaafsan haddaad keentaan waa ka noqonayaa ii keenay saddex sanaadna haysataanbu saddex sano adug waa kitabka nagala dood saddexaasan ukadi waa lala dooda marka masaa'il saddex iyo toban masale ama labiiyo toban ah bay kitaabka intaa akhriyeen culimmadii waqtigaa joogtay qaar ka mid ka soo saareen ole tanaan kugu haysanaa tanaan kugu haysanaa saddex iyo tobankiiba ka niqaasho marka masaladan soo saas uma haysataan sidaas weeye aayaadka qur u daliila sidaasay culimmadii salafka yidhaahdeen masaa'ilka ay ku qabsadeen kitaabka dhexdiisana wax un ka ah ayaan ka baraarujin doonaa insha allahu tacaala ayib marka waa qaar ka caqiidadii ahlusunna ama alfirqatu naajiya ama almansuura adaaifatu lmansuura qaar ka mid ah ayuu kitaabka ku qoraya kulligeed kuma qorna sidaa ogeed bu wuxuu yidhi waxa ku qoran qofkii igu khilaafa anugu ma gaalaysiinaya sababtaa waxaa dhici karta biyo macluumaadka kitaabkan ku qoran inuusan wada koobi karin inuusan wada gaarin inuu si kaleeto u haysto mujtahid yahay baa dhici karta biyo marka maku gaalaysiinaya biy raxmatullahi calayh wuxuu tilmaamay marka caqiidadoodu waa maxay arkaanu liimaankii lixda ahaa buu tilmaamay aliimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri meeshiinu ohan jirta walbacthi waxa weyaan walbacthi bacda almowt waa walyowmi alaakhir waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi lixdii arkaanulimaanka sooma jeedaan lixdii arkaanulimaanku meesha ku qoran marka tanaana waxay tahay buyuhi caqiidadii ahlusunna macnaheedu ma aha arkaanul iimaanka lixdaa keli ah bay caqiidada iyada diintadu ku kooban tahay maaha waa ka waasicsantaha laakiin ayagaa usul u ah lixdaa rukni oo tiiroo islaamka ayaa mabaadi'deenna dhan iyo waxaan aaminsannahay asal u ah xadiidkii jibriilla waad garanaysaan oo nabiyullahi maxamed uu u arkaanul iimaanka arkaanul islaamka ixsaanka soo garan marka lixdaa masalo wa kuwaasa lixdaa masalo wa kuwaas labadaa macnaa ka suurtowda arkaanul iimaanka inuu ula jeedo caqiidadii o dhan meeshay ku kooban iyo inuu ula jeedo ayagaa asal u ah macnaha dambana sax caqiidadoo dhan lixdaas baa asal u ah fa haadaa kani ictiqaadu lfirqati kooxdii ictiqaadkeeda iyo waxay aaminsanayd weeye annaajiyati ee badbaadaysay dalaalka iyo inxiraafka iyo leexashaday ka badbaadeen almansuurati ee loo gargaaray ilaa qiyaami saacati saacadda qiyaamo laga gaarayo saacadda qiyaamo istaaggeeda ahli sunnati sunnada dadkeeda ahaa iyo waljamaacati ahlisunna waxaa loogu bixiyey sunnada ayay raaceen oo dadkeeda yihiin sunnadii nebiga waljamaacana waxaa loogu bixiyey way israaceen oo way isku raaceen sunnadii nebiga sal lla alay kooxaha islaamiyiinta ah wakhtigii hore iyo wakhtiga hadaba qolo walba ayadaa waxay sheegataa ahlusunna inay salafiyadu waa sheegtaa waa shaaciradu waa sheegtaa oo muctasiladu waa sheegtaa wax koox muslin ah oo aan ahlu sunno ayadu sheegan laba koox baa ka jirta qolyaha khawaarijta loo yaqaano ahlu sunno ma sheegtaan sababtoo ahlusunna ayagaaba laayeyba shiicada raafidada loo yaqaana ahlu sunna ma sheegtaa ma la fahma inta kale oo muslimiin ah ahlu sunna ay wada sheeganahayaan mid walba wuxuu leeyahy ahlu sunnaan ah. laakiin maxaa miisaamo lgu lagu miisaami karaa sunnadaa la sheeganaya laftirkeeda qofka lagu miisaamaya haddii sunnadii nebiga ay ka muuqato oo qof aaminsan oo ku dhaqmahayo oo dhowrayo u yahay dee wuxuu sheeganayaa waa sax sunnadii nebi moxamed iyo asagu hadday kala fog yihiinna dee waxbaa kaa khaldanaysa sax weeye waxbaa kaa khaldanaysa sax weeye ayib ahli sunnati sunnada dadkeeda ah iyo ehelkeeda iyo waljamaacati midnimada wa huwa shaygaa ictiqaadka damiirka ictiqaadka u celi aliimaanu waa rumayn bilaahi alla la rumeeyo see ilaahay u rumaynaysaa marka ilaahay jiritaankiisaad rumayn inuu jiro somida arag dhalinyaro soomaliya hadda ka doodaysa ilahay inuu jira taabsiyo itus oo ilxaadku uu ku dhacay adugu marka kuwaasoo kaleha noqona ilaahay wuu jiraa waxaad rumaynaysaa inuu yahay rabbiga khaaliqaho koonkan oo dhan isagu abuuray oo maamula waxaad rumaynaysaa magacyadiisa wanaagsan iyo tilmaamihiisa quruxda badan waxaad rumaynaysaa inuu yahay allaha keligii ah oo mudan in la caabudo waad rumaynaysaa marka allah iyo malaa'ikatihi malaa'igtiisa waxaad rumayn malaa'igtu makhluuq ilaahay makhluuqiisa ka mid ah oo suusuuban oon ilaahay caasin oo inaan u jeedino inta badan aynaan arag inay yihiin way dhici kartaa fardi fardi in la arko suuro kalena ay ku yimaadaan allahuma malku jibriiloo nebigu laba jeer uu ku arkay suuradiisii mooyaane ilahay uu ku abuuray wixii malag ah oo gooni magaciisa la inoogu sheegay qur-aankiiyo sunnadu sheegeen malku mawdiyu waxaa weeyaan jibriil iyo mikaa'iil iyo waa rumaynayna shaqooyinka ay kala qabtaan oo la inoo sheegay midkan waa malikul jibaal oo buuruhu quseeya kan waa malikul madar oo roobku quseeya kan waa rixamka hooyooyinku quseeya wixii la inoo sheegay shaqooyinkoodana gooni baan u rumaynayna laakiin guud ahaan waxaad rumaynaysaa makhluuq ilaahay wanaagsan oo aan ilaahay ma raacaasin inay yihiin iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa wax allaala wuxuu kitaab ilaahay soo dejiye waa inaad rumaysid kulligood waa rumaysanna towraad iyo injiil iyo furqaan iyo zabuur iyo suxufi muusa wa ibraahim kulli waa rumaynaysaa wax allaala wuxuu ilahay kitaab soo dejiye waa rumaynayna iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa la rumeeyo kulligood rususha ilahay waa rumaynaynaa inay xag ilaahay ka yimaadeen fariintay sidaan gudbiyeen dadka wanaaga u wada sheegeen xumihii ay ka wada digeen waxba aysan hagran ilaahi uu doortay kulligood waa rumaynaynaa qaar waxaa jira xataa aynaan aqoon nebi moxamed xataa rusul uusan aqoon baa jirta calayhi isalaatu wasalaam rusul nebi moxamed inta lasoo rusul lasoo diro nebigu uusan aqoon baa jir qur-aankaana alla ku sheega minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka rususha ilaahay waxaa ka mid ah qaar aan kuu sheegnay iyo qaar ayaga iyo qoomkoodii iyo kitaabtii loo soo dhiibay midna aadan aqoon laakiin haddana inagoo aqoon waa rumaysanna ilaahu rasuul kastoo aad soo dirtay inuu xaqii gudbiyey ummaddiina xaqa u sheegaan rumaysanna ama adigu markaa rasuulka magaciisa iyo kitaabkiisa iyo qoomkiisa ha laguu sheego ama yaa laguu sheegi ayib walbachi isa soo saaridda bacdalmowti geerida ka gadaal in la isa soo saarayo oo noloshaan adduunyo nolol ka dambaysaa ay jirtana ayadana waa in la rumeeyo rumayn la rumeeyo wey iyo wal-iimaanu in la rumeeyo bilqadari qadarka ilaahay khayrihi kiisa wanaagsan iyo wa sharihi kiisa xunba ilaahay wax allaala wuxuu qadaray asaga agtiisa waa ka wada khayr xikmad buuna ka leeyahy laakiin inaga aadamaha marka layna fiiriyo baa wuxuu ilaahay qadaray qaar ka mido waxay inoo noqonayaan wax shar camal ah qof baa kaa dhiman mid baa kaa xanuunsan waxaad jeclayd baad waayeysaa waxaa weeyaan dembi baad gelaysaa waa shar marka dhankaa markaad ka fiirisa laakiin ilaahay xikmad weyn buu ka leeyahy xikmad weyn ayuu ilaahay ka leeyahay ayib ee qadarka iyo maraatibtiisa iyo gadaal buu musanifku kaga hadli doonaa markaas ayaynu wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala wa min aliimaani rumaynta la rumeeyo bilaahi alle ilaahay rumaynta la rumeeyo waxaa ka mida wa min aliimaani rumaynta la rumeeyo waxaa ka mida bilaahi alle aliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafa uu ku tilmaamay bihi shaygaas alle nafsahu naftiisana uu ku tilmaamay bimaa shay wasafa alla uu ku tilmaamay wasafo faacilkeeda waa huwa allah ah bihi shaygaas nafsahu naftiisa iimaanka waxaa ka mid a ah, aa lagaa rabo inaad ilaahay wuxuu asagu isku tilmaamay adna aad ku tilmaantid min hayri taxriifin adigoon leexinaynin fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana uu ku sheegay soo saa idinma qorna min ghayri taxriifin adoon leexinaynin fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana uu ku sheegay iyo wa bimaa shay inaad rumaysid ama la rumeeyo wasafa uu ku tilmaamay hu alle bihi shaygaas rasuulahu rasuulkiisa min hayri taxriifin saam idin qoraya ayadoon la leexinayn walaa tactiilin diiditaan la'aan aan la diidayn wa min hayri takyiifin ayadoon la qaabaynaynin walaa tamhiilin ayadoon lastusaalaynaynin bal yu'minuuna way rumaynayaan ahlu sunnuhu bianna allaaha alle subxaanahu hufnaantiisa hufnaaye laysa inuusan ahayn ka midliha asagoo kale shay un waxba wa huwa allana as assamiicu allaha maqalka badan weeye albasiiru ee wax walbeetaba arka falaa yanfuna ka anfin maayaan canhu alle xaggiisa oo ma u diidayaan maa shaygii wasafa uu ku tilmaamay bihi asaga nafsahu naftiisa walaa yuxarifuuna ka leexin maayaan alkelima hadalka can mawaadicihi meelihiisii loogu talagalay walaa yulxiduuna ma leexinayaan fii asmaa'illaahi ilaahay magacyadiisiiyo wa aayaatihi aayaadkiisa walaa yukayifuuna ma qaabaynayaan walaa yumahiluuna ma tusaalaynayaan sifaatihi ilaahay sifaatkiisa bisifaati khalqihi makhluuqiisa sifaatkooda kuma tusaalaynayaan liannahu alle subxaanahu hufnaaye laa samiya wax la magaca lahu asaga uma sugnaan walaa kuf-a wax u dhigmana lahu asaga uma sugnaan walaa nidda wax lamidana lahu asaga uma sugnaan walaa yuqaasu ilaahay lagagama qiyaas qaato bikhalqihi makhluuqiisa ilaahay lagagama qiyaas qaato musanifku halkan wuxuu ka bilaabay sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala ahlusunna waljamaaca sidee bay ula dhaqmaan ilaahay wuxuu asagu isku tilmaamay ama nebigiisu uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay musanifku waxaa ka mid a al iimaanu bimaa wasafa bihi nafsahu min gayri taxriifin fii kitaabihi wa bimaa wasafahu bihi rasuuluhu min gayri taxriifin walaa tactiilin wa min gayri takyiifin walaa tamhiil ilaahay wuxuu asagu isku tilmaamay inaad ku tilmaantid oo aadan waxba ka bedelin tusaale ilaahay wuxuu isku tilmaamay alxayu waana arki doona allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu inuu xayi yahay alxayu waa maxay ilaahay mid nool weeye ilaahay asagaa isku ka isku tilmaamay taas asagaana iska kaa yaqaana nebigiisuna waa ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam yaa xayu yaa qayuum nebi moxamed baana kaa yaqaana allah wuxuu ilaahay asagu isku tilmaamay nebigiisuna uu ku tilmaamay haddaad tidhaahdee may anugu ma samaynaya ka war waayahay aad ma ilaahay baad adugu asaga iska taqaana oo leedahay ilaahay adugu isma taqaanida anaa ku aqaan miyaa mise nebigiisa moxamed aad ka taqaanaa sala allahu calayhi wasalam labadaba waa khalad kii aad tirahdid baa ku khaldamaysa ilaahay wuxuu isku tilmaamay waad ku tilmaami ilaahow saad isku tilmaantaad ku tilmaamanta markaad ilaahay wuxuu isku tilmaamay oo tilmaamaa ku tilmaamaysid maskaxdaadu inay tasawurato ma oo hadda ilaahay alxayu weeyaan waa nool yaha bani aadamkuna waa nool yihiin way isa shabbahahayaan maya adigu taadaa taqaanaytan ilaahay ma taqaanid xayaatada ilaahay uu sheegtay mid aynu naqaano ma ah mana garan karo laakiin waxaad rumaynaysaa oo aaminaysaa oo iimaansanaysaa ilaahay inuu xayi nool yahay khalaas waa kugu filanta war maxaad ka xaggee ka keentay ilaahay baa sidaa yidhi allahu laa ilaha illa huwa alxayu waxaad rumaynaysaa ilaahay inuu yahay samiic wax maqla hadda sumayna wahuwa samiicu waxbuu maqlaa haddaad baqdi ka warran tira war hadda hadduu wax maqlo annagu waxbaan maqlaaye soo aniga ilaahay isku ekaan mayna maaya waa khalad maqalkaaga waa maqal bani aadama makhluuqa ilaahay maqalkiisuna waa maqal khaaliq walfam qodobka wax shuqula iskumale kaaguna waa mid makhluuq darbiga gadaashiisa qofka jooga maqli kan ilaahina badda hoosteeda toddobada dhul dhulka ugu hooseeya qofka jooga hadduu dhawaaqo ilahay halkaas ka maqlaya wax allaala wixii lagu hadlo ilaahay wuu maqlaa wax allaala wixii lagu hadlo ama hoos ha loo dhigo ama kor ha loo dhigo marka maqalkiisu waa maqal makhaaliq weeye kaaguna waa mid makhluuq waxaa kuu qoran basiir inuu yahay wax walba arko adugu waxbaad aragtaa soo aragtidaada iyo tan ilaahay isku mid maaha weligaa ha in ilaahay tilmaan haddii lagu sheego bani aadamkana tilmaantii oo kaleeto wax un maskaxdaada kuu suurayso waxaad aamintaa tanuna waa mid bani aadam tanina waa mid allah shuqul iskuma leh shuqul iskuma leh marka musanifku wuxuu tilmaamay ilaahay wuxuu isku tilmaamay in lagu tilmaamo wax allaala wuxuu ilaahay isku tilmaamay waa ammaan iyo wanaag iyo sharaf iyo kamaal wax allaala wax ceeb ah iyo nuqsaan iyo iin iyo dhimanaashana ilaahay waa ka hufan yihi shuqullo kuma leh qaacidadaa horta aamin waxaad ka duulaysaa kamaal kasta iyo dhammaystiran kasta iyo sharaf kastoo alla leeyihi nuqsaan iyo ceeb kastana ilaahay beri buu ka yahay labadaa tiir ku soco marka haddii ilaahay marka tilmaan lagu tilmaamay alxayu alsamiic albasiir bani aadamkiina aad ku aragtay xayi inuu yaho yasmacu wax maqlahayo yubsiru wax arkahayo shuqul iskumale shuqul iskuma leh taaduna waa mid makhluuq tanina waa mid khaaliq ayib wuxuu musanifku tilmaamay marka halkaan raxmatullaahi calayh ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaa sifaat haddaad maqashe soomaaliga waa waa waa tilmaamo sifatun waa tilmaan haddii la jamciyana sifaat waa tilmaamo tilmaamaha ilaahay uu leeyahay ahlusunna waljamaaca xaggeebay ka maraan maxay sameeyeen see u deliishadaan waxay u deliishadaan wixii ilaahay uu isku tilmaamay ama rasuulkiisu uu tilmaan ayagu jeebkooda ay ka keensanayaan oo ay leeyihiin ilaahu adaa tan iska leh allihii allaliinahaa mid ku dhaaranahaya ilaahiga allaliinaan ku dhaartay allaliin waa maxay baa leeyihi wallaahi ma garanayabu ilahay naynaastiisa inad tahan u malayn bu khalad waa khalad adigu inaad jeebkaaga wax ka keensatid oo aad ilaahay ku magacowdid waa khalad xaggee ka keenaysaa ilahay magaca uu leeyahay iyo tilmaanta leeyahay xaggee ka raadin alqur'aan wa sunna ahlusunna waljamaaca halkaasaad ka raadinaysaa marka ilaahay wuxuu asagu isku tilmaamay rasuulkiisa suubanna uu ku tilmaamay bes labadaa ku ekow meel saddexadood wax ka sii raadiso oo leedahay sheekh hebel baa ilaahay saan ku tilmaamayoo saanaan u raacahaya maya malfan qodobka ilaahay asagaa magacyadiisi iyo tilmaamihiisaba isu bixiyey rasuulkuna waa inoo soo gudbiyey intaasaan ku ekaanayna marka masalada wuxuu ku barayaa sunna wal waljamaaca ilaahay tilmaamihiisa xaggeebay ka qaataan wuxuu alla isku tilmaamay rasuulkiisuna ku tilmaamay oo kitaabka iyo qur-aanka ah sunnada ah ayib wuxuu sheegay marka ilaahay aada wax ku tilmaamaysa tilmaan waxyaala ahlu sunna aysan aaminsanayn taxriif ma yaqaanaan taxriifku waa leexin labuna u qaybsamaa taxriif xagga lafdiga ah oo lafdigii ilaahay uu isku tilmaamay aad leexisid yuhuud baa lagu yaqaane waquuluu xidatun ahyal xidatun xa iyo taa iyo ta markaasay nuun dhexda geliyeen waxay xindhatun ilaahu dembiga yaga noo dhaaf dhahaya markaas ilahu qabandiya masegaan rabnaa waa taxriif marka lafdiga ay leexiyeen taxriifka labaadna waa taxriif macnaha shayga la leexiyey lafdigiisi waad sugaysaa laakiin macnihiisi baad leexinaysaa meel daran ka tuuraysaa labadaa waxyaalood midna ahlu sunna ma yaqaanaan lafdigana way sugayaan macnihiisana way sugayaanoo waxay leeyihiin macnihiisu waa sidaan luq ahaan ilaahina subxaana wa tacaala qaabku uu tilmaamayahy asaga unbaa garanay ayib marka taxriif ma yaqaanaan waxay culimmadu is weydiiyaan taxriif muxuu u isticmaala musanifku oo min hayri taxriifin markuu leeyahy min hayri ta'wiil uu odhan waayo asagaa ka warramo wuxuu yidhi ereyga taxriifka ah in la diido qur-aankay ku soo aroortay buui laakiin ereyga ta'wiilka ah nafyigiisu qur-aanka kuma soo arooriyo diidmadiisu kow waa midda kale waa erey mujmaloo duuduuban oo ta'wiilku macaani badan ay ka suurtoodo macno saxana wuu ka suurtoobi karaa macno khaldanna wuu ka suurtoobi karaa marka gebi ahaanba haddaad diidid waxaa dhici karta macno saxan inaad diidid lama wada diidi karo marka tawiilka laakiin taxriifku waa la diiday wa bimaa wasafahu bihi rasuuluhu min hayri taxriifin walaa taciil taciilku waa maxay sifadaba inaad diiday tilmaantaba oo aad tidhahday jahmiyada lagu yaqaanaa war ilaahay soo wax ma maqlo mayay leeyihi ilaahay wax ma arkaa mayay leeyihi ilaahay makhluuqiisa ma ka sarreeya mayay leeyihi waa diideen taciilku waa taa shayga in la diido taciilku waa shayga khaaliqa aho maran marka ilaahay sifaadkiiso dhan waa ka siibeen oo waa diideen ahlu sunna saas ma aha ilahay sifaadkiisa ma diidaan wa min hayri takyiifin takyiifka waxaa weeye inaad shayga qaabaysid maalan hadda soomaynaan soo marin assamiic ilahay inuu yahay wax maqlo haddaad tidhaahdid ilaahay saasuu wax u maqlaa waa khala saasu ilahay sababtu waxa weeye shayga inaad keefiyo tiraahda shaygaasu sidaas weeye sidaasuna waxaas u sameeyaa saddex qaab unbaa lagu ogaan karaa qaab afraad ma inaad adigu aragtay ilaahay qof arkay miyaa nagu jira maynaan arag ilaahay adduunkana ilahay laguma arko qof ilaahay soo arkay marka male waa kow wax lamida mida shayga inaad uga tusaale qaadanayso aad leedahay waxaasaa jiraan uga tusaale qaadanaya ilaahay wax la ah oo lagu matalo oo laga tusaale qaatana ma jiro waa labo qof aad ku kalsoon tahay inuu soo arkay oo kiranaa soo arko waa sidaas cid inta ilaahay aragtay oo la kulantay oo le ilaahay baa sidaasoo tilmaan looga bixisana ma jirto ma la fahmo nebiga ilaahay waa loo waxyooday ilaahay baa u waxyooday adduunkan ilaahay lagu arki maayo waclamuu annakum lan taraw rabbakum xataa tamuutuu baa nebigu sal lay slam ogaada rabbigiin ma arkaysaan ilaa aad ka dhimataan jannada unbaa lagu arkaya qofki ilahay jannada gale jannadiisa gale ilahayna wada geeye laakiin adduunyada maya laa tudrikula absaar mar haddaadan ilaahay arag cid soo aragta oo kaaga warrantayna aysan jirin wax la ah oo ilaahay looga tusaale qaatana ay mustaxiilba tahayba inaa qofku yidhaahda ilaahay sidee wax u maqlaa ama sidee wax u arkaa ama sidee makhluuqiisa uga sarreeya ama sidee usoo nusuulaa usoo degaa may khalad waay su-aashaas male qodobkaa ay takiifanka takiifku waa qaab ka qaabayn ilaahay ma qaabaynaysi ilaahay waxbuu maqlaa see wax u maqlaa kuma talaad leeda anna ogaan kara adna garan karti ayib walaa tamhiilin iyo tusaalayn la-aan waa maxay inaad tidhaahdid ilaahi waa saas kaleeto maalan ilaahay saasoo kale tamiilka waxaa weeye shaygii tusaale inaad ka bixisa ii tusaale ilahay lama tusaalayn kara marka tamiil muxuu u isticmaalay oo walaa tashbiih u odhan waaye dee kow qur-aanka waxa la anfiyey waa tamiilka laysa ka milihi qur-aankaa diiday miliyada waa midda labaadee ereyga tashbiiha ah ama waxaan ka wadaa tamiilku wuxuu noqday tashbiihu erey dad badana si khaldan u faaidaystaan uga faa'idaystaan buu noqdo qaab daran loo isticmaalo awjuh badanna ay ka suurtoobi karto marka saasuu uga leexdayo kii qur-aanku diiday ayuu asaguna diiday oo isticmaala min hayri takyiif halkaa marka waxaad ogaatay ahlusunna waljamaaca raxmatullaahi calayhim waxaa aasaas ah markay sifaadka ilaahay marayaan taxriif ma isticmaalaan ma leexiyaan sifaadka iyo tilmaamaha ilahay kow ma isticmaalaan oo ma diidaan labo takyiif iyo qaabayna ma isticmaalaan saddex tamhiil lama isticmaalaan oo ilahay makhluuqiisa uma adkeey uma ekeeyaan maqa wey afartaa midna ma isticmaalaan sidaa owgeed baa dadka abwaabtan abwaabul asmaa'i wa sifaat ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa wax ku bariiqday ama ku simbiriraxday iyo kuwa ku saxnaaba oo siday ahayd u qaatay culimmadu waxay u qaybiyaan ilaa lix qaybood qolyo waxaa loo yaqaanaa ahlu tanziil ayaa loo yaqaana ahlu tanziil oo laam ugu dambeeyo tanziil waayo tanziilku waa soo dejinta qur-aanka iyo sunnada waa dad qur-aanka iyo sunnada u nasab sheegto oo waxa ayaga hoggaamiya oo xarigga u haya qur-aanka iyo sunnada wax allaala wixii ilaahay qur-aanka dhexdiisa loogu tilmaamay ama isaguu isku tilmaamay ama nebigiisu uu ku tilmaamay madaxuu u saaran yahay malfaham qodobka ahlu tanziil ayaa loo yaqaanaa dadkaas ahlu atanziil ahlu tanziihna waa loo yaqaanaa tanziih oo waa maxay waxay ilaahay ka nasahayaan marka ay tilmaamahan ilaahay u sugayaan waxa maskaxdu ay suuraysanaysa qaar ka mid ah oo qaarkood laga yaba ilahay haddaan maqal usugo oo aragti usugo oo waxaas usugo armaa waxaas makhluuq oo akaanshii ka timaada way ka nasahayan ilahay makhluuqiisa ma shabaho waa ka hufan yahay qolyahaasi marka waa qolo qolyaha labaad waxaa loo yaqaanaa ahlu atta'wiil taxriifna waa loo isticmaalaa oo waa maxay waxay samaynayaan sifaadkii ilaahay ma ogolo waa diidan yihiin ma diidane waa ogol yihiin guda ilaahay tilmaamihiisu isku tilmaamay waa leeyihiin laakiin macnahan macnaan ahayn bay u leexinayaanoo waa leexinayaan war ilaahay asagaa sidaan isku tilmaamay istawaa ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeyaan wuxuu leeya maya istawaa macnihiisu waxa weeye istawlaa wuu ka adkaaday saytara wuu maquuniyey iyo waxyaalahaas malaka waqahara intaa bas weyaan buu ku fasiraya marka lafdigii wuu sugay wuu leexiye laakiin wuu awila meel kalo ka saddexaad qolyahaas loo yaqaanaa ahlu tamhiil waa kuwaan hadda musanifku diidayo tamhiilku waxa weeye lafdigiibuu sugayaa markaasuu asagu isu ekaysiinaya wuxuu leeyahay ilaahay anugu isku sibaan waxu maqalaa waa khalad sidaasuu ilahay waxu maqlaa sidaasuu ilahay waxu arkaa sidaasuu ilahay usoo degaa sidaasuu ilahay makhluuqs waa tamfiil marka uu samaynayo ayaduna waa khalad ayib lafdigiibuu sugay macnihiina waa waa shabahay oo makhluuq u ekeysiiyey qolyaha kale waxaa weeye oo afraad ahlu tajhiil ayaa loo yaqaanaa aqoon laawayaal wuxuu leeyahay lafdigan asaga ah wax macnaaha u leeyaha anu garan maayo war ilaahay soo wax ma maqlo oo ilaahay wax ma arko oo ilaahay xayi ma aha oo makhluuqiisa kama sarreeyo oo tilmaamahan asagu ma leh ma aqaanbu ku leeyihi waxoo dhan waa tafwiidinayaa waa bandhigahayaa kulligood ma aqaan ahlu tajhiil baa loo yaqaanaa ayagana qolyaha shanaadi waxaa weeye ahlu tactiil ayagu waxay sameeyeen lafdigii iyo macnihii labadaba waa diideen ilaahay caliim ma yahay oo sifadan ma leeyahi oo aqoon ma leeyahay ilahay cilmi wax walbeeta mayuu leeyahi lafdan wa macna labadiiba waa diidan yihi jahmiyadaa lagu yaqaanaa sidaas qolyaha lixaad waxaa weeye ahlu takhyiil ayaa loo yaqaana ama atamwiih waa maxay ayaga laftirkoodu lafdigii iyo macnihiiba way diideen lafdigii iyo macnihii labadaba way diideen haddana waxay samaynayaan wax ayaga u gooniyo ayagu ay la yimaadeen bay la imaanayaan waan tii ilaahay iyo tii rasuulka midna ahayn baatiniyada iyo falaasifada iyaa lagu yaqaanaayo kulli diintao dhan bayna gelinayaan abwaabtaas ayagu hadday salaada tahay iyo soonka hadday tahay iyo caqiidada haday tahay hadii salaad la yihahdo war salaadda ka warrama salaaddu waxaa weeye wuxuu ku odhanayaa salaadan aad tukanaysaanoo rukuucda laho sujuudda laho weysada leh anigu salaad uma aqaan maxaa salaad u taqaanaa anugu salaad waxaan u aqaanaa in la isdhowro bes soonka maxaad u taqaanaa anugu soonka waxaan u aqaanaa buu ku leeyahay meelahaas cidladaa in la tago oo zaahid lagu noqdo buulalka iyo meelahaas la galo la isaga jiro dadka laga dhex baxo halkaasuba ka dhacayba diintiiyo shareecadii dhan buu ku ciyaaray asagu suu rabu ka samaynahaya marka qolyahaasna halkaasay ka dhaceen halka qolo ugu saxani waa qolyaha meesha ay ka waxa weya dhimbilqaatana ah qur-aanka ilah iyo sunnada nebiga sal ly slam ahlu tanziil ama ahlu tanziih wixii qur-aanku yidhi iyo sunnadu waxay yidhahdeen baan rumaysnahay baad odhanaysaa kow waxaanan maskaxdayda ka hufaya oo aanan marra kusoo dhacaynin tilmaantan aan ilaahay u sugay oo qur-aanku sheegay inay mid makhluuq shabahdo ma shabahdo meella ugama eka qaacidada qaada marka qaacidada qaado lixdaa qolaba waa inaad xifidsan tahay maankii maskaxdan aad ku haysa wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilaahi alla la rumeeyo al-iimaanu in la rumeeyo iyo rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafa uu ku tilmaamay alle bihi shaygaas nafsahu naftiisa min ayri taxriifin diidid laaan eh, min hayri taxriifin leexin la'aan adoon leexinaynin ma leexinaysid siduu ilaahay u yidhi baan uleeha fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana uu iskuu tilmaamay iyo wa bimaa shaygii wasafa uu ku tilmaamay hu shaygaa ee eh, hun alle bihi shaygaas rasuuluhu rasuulkiisu sal alla alih min hayri taxriifin adoo weliba leexinayn lafdi iyo macno midna leexin mays walaa tactiilin iyo diiditaan la'aan adoon diidaynin wa min hayri takyiifin adoon qaabaynaynu odhanayn qaabkaanay leedahay walaa tamhiilin adoon tusaalaynayn bal yu'minuuna waxay rumaynayaan ahlu sunna waljamaaca bianna allaaha alle subxaanahu nasahnaayo xumaan iyo ceebba ka hofnaaye laysa inuusan ahayn ka midliha asagoo kale shay un cidna wax ilaahi la mida ma jiraan u fiirsan marka laysa ka midlihi shay-un waa nafyi mujmala sifaatka ahlusuna waljamaca markay ka hadlayaan sifaatka qur-aankuna waa tilmaam wax la yaqaanaa marka ilaahay wax laga anfinayo ilaahay sidaan ma aha la leeyahay waa la duuduubaa marka laakiin ilaahay wax loo sugayo ifbaatka tafsiil iyo faahfaahin baa la geliyaa sidaa ogeed u fiirso laysa ka milihi shayun hal xabo laakiin markii ilaahay wax loo sugayo wahuwa asamiicu albasiiru waa la faahfaahiyey qaacidadu waa sababtu waxaa weeye ilaahay waxaan loo sugayee wanaaga ah waa kamaal iyo dhammaystiran didkiisna ilaahay waad ka anfinaysaa kaa shayga ka soo horjeeda ah laysa ka midlihi shay-un ilaahay wax la mid ah ma jiraan wa huwa alla assamiicu allaha maqalka badan weeye waa ihbaat ilaahay waxaad u sugaysaa marka samci iyo maqal keenna ma shabaho uma eka meelna kama shabaho albasiiru allaha aragtida dheer weeyaanoo wax walbeetaba arka basiir waxyaalaha indhaha lagu arko ilaahay waa u wada jeeda kulligood wax kastoo la arka ilahay waa arka samiicna waxa weeye wax kasta oo la maqlo aadamuhu ay maqlaan iyo kayrkoodba ilaahay wuu maqlaa kulligoodna ilaahay subxaana wa tacala waa mid adaa wax kaa dhow kuu dhow waxna kaa dheeryihiin ilaahay kulligood waa isugu mid wahuwa samiicu albasiir marka laysa ka midlihi shay-unna waxaa weeye ilaahay cid lamida mida inaysan jirin buu kuu sheega waa nafyigii wahuwa samiicu lbasiirna waa ihbaatka ilaahay sifooyinkiisa loo sugay marka ilahay sifaadkiisana waa u sugaynaa wixii kaleeto dadka qaarkood ay u ekaysiiyeen oo ku shabaheenna waa ka anfinayna falaa yanfauna ka anfin maayaan canhu alla xaggiisa maa shaygii wasafa uu ku tilmaamay bihi asaga nafsahu nafti walaa yuxarifuuna mana leexinayaan alkelima hadalka can mawaadicihi meelihiisa walaa yulxiduuna ma leexinayaan fii asmaa'ihi ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa dhexdooda ilxaad kuma ilaadkuilxaadku lafdani wa macnaa asagana labadaba wuu noqonayaa suwar buu leeyahay ilaahay asmaadiisao dhan inaad leexisid inaad waxa weeyaan asmaadii iyo magacyadii ilaahay wax kale ka dhigtid inaad magacyadii ilaahay adigu la baxdid kulli waa waxaaso dhan waa ka imanaya ilxaadku qaabo badan buu leeyahi iyo wa aayaatihi ilaahay aayaadkiisa walaa yukayifuuna ma qaabaynayaan walaa yumahiluuna ma miihaalinayaan sifaatihi ilaahay sifaatkiisa bisifaati khalqihi ilaahay khalqigiisa tilmaamahooda ilaahay kuma tilmaamaan liannahu alla subxaanahu nasahnaaye laa samiya wax la magaca lahu asaga uma sugnaan walaa kuf-a wax u dhigmana lahu asaga uma sugnaan walaa nidda wax la miithaaloo la midana lahu alla uma sugnaan walaa yuqaasu ilaahay lagagama qiyaas qaadan karo bikhalqihi uunkiisa asagu uu abuurtay ilaahay lagagama qiyaas qaadan karoo lama odhan karo shaygaasan aqaana ilahay waa saasoo kale may ma jirto cid makhluuqa ilaahay ka midood ilaahay uga qiyaas qaadanaysid ma ay jirto wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin